alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira xadiiska kun iyo boqol iyo afar iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo saddexiyo labaatan wa can ibni cabbaasin الله allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bni cabbaas waxa uu sheegay in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam kaana yaqra'u fii rakcatay alfajri rasuulku sala allahu alayh wasalam kaana yaqra uu ahaan jiray mid ku akhriya fii ragcatay alfajri labada ragcadood ee subaxa wuxuu ku akhrin jiray fi luulaa minhuma ka beddelo ta hore ka mida labada ragcadood wuxuu ku akhrin jiray quuluu aamanna billaahi wamaa unzila ilayna yacnii aayaddaasu ku akhrin jiray alaayatu alatii fi lbaqara waxaa loo jeeda bacda alfaatixa macluum weeye waa la garanayaa in ragcad walba faatixa lagu akhrinayo faatixada markuu akhriyo dabadeed qur'aanka kale siyaadada uu ku akhrin jiray waxay ahayd ragcadda koowaad ee sunnaha subaxa ka mida inuu ku akhriyo quuluu aamanna biallaahi wamaa unzila ilayna aayadda suuratulbaqara ku sugan alaayatu alatii fi lbaqara aayadda suuratulbaqara ku sugan taasuu ku akhrin jiray wa fi laakhirati minhumaa ragcadda dambena wuxuu ku akhrin jiray aamanna billaahi washhad bianna muslimuun yacni allah baanu rumaynay washhad bianna muslimuun yacni ka markhaati noqo inaannu muslimiin nahay ka markhaati noqo yacni waxaa loo jeedaa aayadda suuratu aali cimraan ku sugan yacni aayaddaasu yadana ku akhrin jiray yani wuxuu tilmaamayaa nusakha riyaadka in sidan loo sheegay isaguna uu raacaayey nuskhada saxiix muslim uu raacayey kutubaha kalena ay u soo wariyeen in aayadda kale uu ku akhrin jiray aayadda labaad ee uu ku akhrin jiray inay ahayd qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum waata riwaayada labaad inoogu sheegaayo marka muslim sida iyo sidaba waa uu eriyey yacni sida uu ku waafaqayo kutubta kale iyo sida aanu ku waafaqayn labadaba waa u weriyey wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd fi laakhirati ta dambe ragcadda dambe wuxuu ku akhrin jiray allatii fii aali cimraan aali cimraan ku sugan tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum marka laba riwaayuu ka kala dhigay muslimow sidanna waa u soo wariyey sidanna waa u soo wariyey labadiibana waa soo naqliyeen nusakhi riyaadku waa soo naqliyeen labadiiba waa soo naqliyeen rawaahumaa muslimun muslim baa soo wariyey labadaba marka riwaayada dambe way waafaqaysaa in ragcadda hore lagu akhrinayo quuluu aamanna billahi wamaa unzila ilayna laakiin waxay ku khilaafaysaa ragcadda dambe ee qur'aanka lagu akhrinayo aayadda lagu akhrinayo marka aayadda lagu akhrinayo riwaayada hore waxay sheegaysaa falamma axasa ciisa minhum alkufra inay aayaddaa tahay oo akhirkeedii la qoray labada aayadood midna awalkeedii baa la qoray midna akhirkeedii baa la qoray riwaayada dambena waxay tilmaamaysaa ragcadda hore markuu quluu aamanna billahi wamaa unzila ilayna uu ku akhriyo ragcadda dambe wuxuu ku akhrinayey tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum awalkii aayadda de qul ma qorin yacni qul ya ahla alkitaabi tacaalow laakiin aayaddii in lagu garanayo unbuu sheegay oo soo qaatay mm, laakiin halkay ka bilaabmaysay ma sheegin laakiin qadarkan in aayadda lagu garto bes ayuuga uga jeeday calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa xadiidkan labada ragcadood ee fajriga in la fudaydinaayo aayado badan aan lagu akhrinayn faatixada marka la akhriyo midba in aayad lagu daray oo aayad lagu akhriyey ziyaado ka ah faatixada aayaddiina marka waxa suurad dhexdeed ay ku sugan tahay marka waxaa laga qaadanayaa suurad dhexdeed aayad ka mida in marka waxa lagu akhrin karo waxaa weliba laga qaadanayaa sunnaha subixii in marka waxa weeye aayadaha nebigu ku akhrin jiray in lagu akhriyaa bacda alfaatixa inay sunno tahay way fiican tahay itibaac nebiga la raacayo calayhi salaatu wasalaam daraaddeed raacis nebiga la raacayo daraaddeed ayaa markaa saa loo samaynaya ayaa saa loo samaynaya marka fudaydintiina waa ku sugan tahay inuu fudaydinayey qur'aanka kale uu ku akhrinayana waa ku sugan tahay marka wuxuu ka jawaabayaa xaggii takfiifka iyo wa bayaani maa yuqra'u fiihimaa waxa markaa lagu akhrinaayo labada ragcadood gudahooda lafteeda xadiiskani waa caddaynaya ashyaa kalena waa soo aroortay waynu ku arki doonaa xadiiska kale xadiidka kun iyo boqol iyo shan iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo afariyo labaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qara'a fii rakcatay alfajri qul yaa ayuha alkaafiruun abi hureyra waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam qara'a uu akhriyey fii rakcatay alfajri labada ragcadood ee sunnaha subaxa ragcadda hore wuxuu ku akhriyey faatixada dabadeed qul yaa ayuha alkaafiruun wa qul huwa allahu axad ragcadda dambena faatixada dabadeed wuxuu ku akhriyey qul huwa allahu axad buu ku akhriyey rawahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sunnaha subaxa labada suuradood ee ikhlaaska inuu ku akhriyey yacni suuratu alkaafiruun iyo suuratu qul huwa allahu axad labaduba laba suuradood ikhlaas weeye labadaba suuratulikhlaas waa la yidhaahdaa walow haba ku caansanaato qul huwa allaahu axad suuratu suuratulikhlaas caan ha ku ahaatee laakiin ta kalena culammadu waa odhan jireen suuratu suuratulikhlaas oo midna waa ikhlaas alictiqaad midna waa ikhlaas alcamal yacni cibaadadii iyo camalkii baa loo saaf yeelayaa allahu allah keligii baa la caabudayaa midna ictiqaadkii baa loo keliyeynayaa oo yacni marka waxa weeye ikhlaas lagu samaynayo marka waa laba suuradoo ikhlaas markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaar buu kulmin jiray oo laba ragcadood uu ku wada akhrin jiray ragcadda koowaadna uu ku akhrin jiray qul yaa ayuha alkaafiruun ragcadda dambena uu ku akhrin jiray qul huwa allahu axad mid walibana waxay dhacaysaa bacda alfaatixa ayay dhacaysa xadiiskanna muslim baa soo wariyey ragcatay ilfajrina waxaa loo jeedaa sunnihii subaxaa loo jeedaa faralkii ha u qaadan xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa oo can ibni cumara radia allaahu canhuma cabdullaahi ibni cumar qaala waxa uu yidhi ramaqtu nabiya sala allahu aleyh wasalam waxaan markaa eegay oo u fiirsaday nebiga calayhi salaatu wasalaam baan ku dhaygagay shahran yacni mudabbira ayaan mar walba eegayay wakhtiga uu tukanaayo wa kaana yaqra'u fi rakcatayni qabla alfajri wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam yaqra'u mid ku akhriya fi rakcatayni labadii ragcadood gudahooda ee qabla alfajri ay qabla fardi alfajri salaadda markaa subaxee faralka ah horteed labada ragcadood ee uu tukanaayo ama xaalay labada ragcadood ahaadeen qabla alfajri ay qabla fardi alfajri salaadda subax faralkeeda ka hor xaalay ahaadeen wuxuu ku akhrin jiray labadaa ragcadood qul yaa ayuha alkaafiruun ayuu ku akhrin jiray waa ragcadda koowaad wa qul huwa allaahu axad ayuu ku akhrin jiray waa ragcadda labaad rawaahu tirmidiyu tirmidi ayaa soo wariyey waqaala xadiidun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasana buuri wuxuu waafaqsan yahay xadiidkii hore aynu soo aragnay buu waafaqsan yahay marka waxaa lagu xambaarayaa axaadiistii hore aynu soo aragnay ee sheegayey inuu aayaadka qaarkood oo suuratu aali cimraan iyo suuratulbaqara ka mida inuu ku akhrin jiray iyo labadan xadiise tilmaamaya suuratu suuratulkaafiruun iyo suuratu qul huwa allahu axad inuu ku akhrin jiray labada ragcadood ku kala akhrin jiray wa cala tawsiice isma diidayaan waxaa lagu xambaarayaa yacni marna sidan buu samayn jiray marna sidan buu samayn jiray axyaanan wa axyaanan yacni waxa weeye wakhtiyada qaarkoodna sidaas horu u yeeli jiray oo aayadahaasu ku akhrin jiray uu suuradaha dhexdooda ka soo qaatay ee suuratu albaqara iyo suuratu aali cimraan xilliyada qaarkoodna wuxuu ku akhrin jiray sunnaha subaxa labadan suuradood buu ku kala akhrin jiray markaa saasayna isu diidayn marka labada mid walba in la sameeyo waxay noqonaysaa sunna ayay noqonaysa sunna ayay noqonaysaa sida fiicanna waxay tahay marba in mid lagu akhriyo itibaacan lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam si sunnadii loo wada nooleeyo aan mid qura layska laazimin haddii mid qura la laazimo qayb sunnadii ka midaa ah laga tegaya laakiin maxaa afdala waxaa afdala siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam marna uu suuradahan ugu akhrin jiray in suuradahan lagu akhriyo marna aayadaha suuratu lbaqara iyo suuratu aali cimraan labada aayadoo ku kala jira ee laga soo qaatay in lagu akhriyo sunnaha subaxa inay markaa sunno tahay taasi waxay noqonaysaa waa ixyaa lisunna sunnihii oo la noolaynaayo kayfkii nebigu ula yimina loola imanayo yacni saas yada a ayay noqonaysa marka iyada ayaa afdala rawaahu tirmidiy wa qaala xadiisun xasan baabka boqol iyo siddeed iyo sagaashan baabu istixbaabi lidijaaci bacda rakcatay alfajri calaa janbihi alayman alidijaaci waad odhan kartaa haddii aad ka bilowdo liddijaacina waad odhan kartaa waxay ku dhisan tahay waxa weeye ictidaad bilcaarid iyo cadamu lictidaad bilcaarid waxa la yidhaahdo xarakada caaridka ma la tirsanayaa mise lama tirsanaayo yacni taasay ku dhisantay amsatulwasliga waxaa loogu dhawaaqaa oo loo akhriyaa si waxaweeye xarafka saakinkaa loogu gaadho dee laamkii reebana hadduu xarakoobay uu hoos dhigmay xaalka noocan ah dee xaraf reebanoo lagu gaadhayaa ma jiro marka laakiin haddii la xarakadu waa caarid oo lama tirsanaayo walaslu an laa yuctada bilcaarid asalkuna waa inaan caaridka la tirsan xarakadani waa caarida iltiqaau saakineynka keensaday waxay noqonaysaa aliddijaac inaad tidhahdo aliddijaac haddii kalena liddijaac waa haddii aad xarakada markaa xisaabsato tirsato aad tidhahdo waa xarakaysan yahay xaajo looma qabo hamsatu wasli wuxuu yidhi jiibsiga in la jeclaysanayuu u baab yahay ay haada baabu istixbaabi liddijaaci bacda rakcatay alfajri kani wuxuu u baab yahay jiibsiga la jiibsado in la jeclaysanayo ama la sunnaynaayo bacda rakcatay alfajri labada ragcadood ee subaxa dabadeed calaa janbihi alaymani uu u jiibsanayo dhinaciisa midigeeyo oo midigta xiga dhinaciisa midig iyo walxasi calayhi boorrinta lagu boorrinaayo arrinkaa la tirtirsinaayo inay mustaxab tahay ayuu u baab yahay sawaa'un kaana tahajada billeyli am laa waxa isku mida inuu habeenkii markaa waxaa salaatuleyl tukaday oo tahajud tukaday oo uu markaa qiyaamuleyl markaa saqdii dhexe u kacay ama soo dhowaadkii iyo inaanu tukan farqi ma kale leh waa isku mid weyn yacnii kownuhu tahajada bileyli wa cadamuh yani sawaaun baa macnuhu dhacay inuu habeenkii marka waxaan u kacay qiyaamuleyl oo uu markaa sidaa ku soo jeeday iyo inaanu marka waxa weeye qiyaamuleyl u kicin oo aanu tukan tahajud aanu tukan waa isku mid weeye oo mid walba waa loo sunnaynayaa inuu jiifsigaas sameeyo markuu labada ragcadood ee fajriga tukado tan wuxuu ku radinayaa culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen cidda jiifsigan uu midigta u yaro jiifsanaayo intaan salaadda la qiimin ka hor loo sunnaynayaa waa qofkii soo jeeday ee markaa qiyaamuleyl tukanayey oo siduu markaa waxa weeye soo dhowaadkii u tukanayey baa xilligii salaaddu soo galay labadii ragcadood ee sunnaha subax ayuu tukaday dabeedna in yar buu si u yaro nasto iskala yaro bixinayaayo geesta midig u yaro jiifsanaya marka kaasaa loo sunneeyaa ee kii aan isagu qiyaamuleyl ku soo jeedin loomaba sunneeyay culamada qaar yidhaahdeen taasu wuxuu tilmaamayaa sunnahan inuu caam yaho mid waliba inuu sameeyaa ay mustaxab tahay ayuu markaa tilmaamaya xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can caaishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana annabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray idaa sallaa rakcatay ilfajri markuu tukado labada ragcadood ee subaxa sunnaha subaxa loo jeedaa labada ragcadood ee sunnaha subaxa markuu tukado iddajaca mid jiibsada ayuu ahaan jiray calaa shiqihi alayman dhinaciisa midig ayuu u jiibsan jiray dhinaciisa midig ayuu u jiibsan jiray rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey marka waxaa laga qaadanayaa jiibsiga la jiibsanayaa in waxaweeye ay sunno tahay ayaa laga qaadanaya laakiin culamada qaar waxay ku gaar yeeleen qofkii markaa qiyaamuleyl ku soo jeeday ee tukanaayey ayaa in yar yacni yaro nasanaya oo sidaa u yaro jiifsanaya laakiin imaam nawowi wuxuu tilmaamayaa sunnahani inuu yahay sunno caama oo qof walba loo sunnaynaayo oo marka waxa weeye labadii ragcadood sunnaha ee subaxa tukaday welina salaaddii aan la qiimin waayahay xadiidka kun iyo boqol iyo siddeed iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo toddobiyo labaatan wa canha muslim wuxuu ka soo wariyey caaisha qaalat inay tidhi kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray yusallii mid tukada fii ma bayna an yafruqa min salaati alcishaa ila alfajri ixdaa casharata rakca wuxuu ahaan jiray mid tukada fii ma bayna an yafruqa min salaati alcishaa'i markuu salaadda cisho ka faaruqo laga soo bilaabo dhexdeeda ila alfajri ilaa salaadda subax laga gaadhaayo ixdaa casharata rakca koob iyo toban ragcadood ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u tukan jiray yusallimu bayna kulli rakcatayn wuxuu salaamadnaqsan jiray laba ragcadood oo kasta dhexdooda ayuu salaamadnaqsan jiray bimacnaa labada ragcadood iyo labada ragcadood ee kale dhexdooduu salaamad naqsan jiray oo laba ragcadood kasta dabadooda waa salaamad naqsan jiray wa yuutiru biwaaxidatin wuxuu ku witriyeysan jiray ragcad qudha faida sakata almuadinu min salaati alfajri faida sakata almu'adinu markuu mu'adinku aamuso min salaati alfajri uu u addimaayo salaadda subax daraaddeed wa tabayana lahu alfajru waaguna u caddaado wa jaa'ahu almu'adin ama xaal baad ka dhigto aad tidhaahdo walxaal qad tabayana lahu alfajru wuxuu markaa waxa weeye adaanka addimaadda ka aamusay wakhti uu markaa isaga oo uu caddaaday waagu caddaaday oo inuu waagu beryey uu og yahay markuu adaanka bilaabayaba inuu saa yahay wa jaa'ahu almu'adinu mu'adinkuna u yimaado qaama waa istaagi jiray nebigu calayhi asalaatu wassalaam fa rakaca rakcatayni wuxuu tukan jiray oo rukuuci jiray laba ragcadood bimacnaa laba ragcadood buu tukan jiray rakaca bimacnaa sallaa baa loo jeedaa labadaa ragcadood oo khafiifatayni fudfudud oo aan dheerayn uma dajaca dabeedna waa jiifsan jiray calaa shiqihi alayman dhinaciisa midig buu u jiifsan jiray xataa yaatiyahu almu'adinu liliqaama wuxuu jiifi jiray xataa yaatiyahu ilaa uu u yimaado almu'adinu mu'adinku u yimaado liliqaama iqaamada daraaddeed inuu ogeysiiyo ugu yimaado rawaahu muslim muslim baa soo wariyey qowluha hadalkeeda caaisha ay tidhi yusallimu bayna kulli ragcatayni wuxuu salaamadnaqsan jiray laba ragcadood oo kasta dhexdooda waxaa loo jeedaa dabadooda haakada huwa fii muslimin daahirkiisa waxaa la moodayaa inay salaamadnaqsigu dhacayso labada ragcadood gudahooda dhacayso laakiin waxaa loo jeedaa labada ragcadood iyo kuwa kale ka dambeeya dhexdooduu salaamadnaqsan jiray marka waa labada ragcadood dabadeeda ayuu islaamad naqsan jiray markuu labada ragcadood dhammeeyo haakada huwa fii muslimin saasay saxiix muslim ugu sugan tahay wa macnaahu macnihiisuna waxa weeye bacda kulli ragcatayni muraadku saasuu dhacaya laba ragcadood oo kasta dabadeeda ayuu islaamad naqsan jiray xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qiyaamuleylkiisii iyo inuu tukan jiray koob iyo toban ragcadood waa sida haalibka ah wakhtiyada qaar uu ka yarayn jirayna waa jirtaa wakhtiyada qaarkooda uu ka badiyeyna waa jirtaa sida saxiixa ah oo saddex iyo toban ayaa ugu badan nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu tukaday inta laga hayo laakiin waxa weeye sida badan ee haalibkaa koob iyo toban kama badin jirin maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii hayriha calaa ixdaa casharata rakca sida caaishaba ay tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kama badin jirin oo kama ziyaadin jirin ramadaan iyo khayrkee toonna koob iyo toban ragcadood kama badin jirin taasi waa akhlabi waa sida khaalibka ah laakiin riwaayaadka qaarkood oo saddexiyo toban sheegaysa ayaa jirta oo tilmaamay saddexiyo toban qaar shan iyo toban sheegaya waa jira laakiin sunnayaal kalea la socda sunnayaal kale ayaa la socda oo labadii sunna ee cishaha ka dambeeyey markaa in lagu tiriyo labada ragcadood ee markaa subaxa ka horreeyana lagu daro dee shan iyo toban bay isku noqonayaan shan iyo toban bay isku noqonayn laakiin riwaayaa jirta markaysa markaa daahirkeedu uu yahay saddex iyo toban ka baxsan sunnihii subaxa iyo sunnihii cishaha labadaba inkastoo culammada qaarkood ay taa lafteeda awileen oo ay yidhaahdeen lasman waxaa lagu xambaarayaa in markaa ay tahay ama sunnihii subaxu inuu ku jiro ama sunnihii cishaha ka dambeeyey inuu ku jiro lagu xambaarayaa laakiin calaa kulli xaal siday daahir ku tahay riwaayadaasi waa in saddex iyo tobankuba ay marka qiyaamu leyl iyo witr isugu jiraan sidaas yada ah ayaa marka waxa daahir ay ku tahay marka calaa kulli xaal nafyigan kama kordhin jirin waxaa lagu xambaarayaa waa haalibkaa sidaa ahaa waxaana marka waxa yani uu noqonayaa uun in ay ka warrantay sidii haalibka ah ee nebigu u badnaa calayhi salaatu wasalaam yacni taas yadaabaa marka laga tilmaamaya taas ayaa laga tilmaamaya marka waa ahlabi ahlabi weeye xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam laba ragcadoodoo kastaba inuu salaamad naqsan jiray marka taas waxaa laga qaadanayaa sunnuhu inay tahay in laba ragcadoodoo kastaba la salaamad naqsado inay sidaas sunnuhu ay tahay qiyaamu leylka salaadaha isku buuxee tiradu isku buuxday aan witriga ahayn in waxaweeye laysku dari karo yacni culamo badan baa diidan oo le xataa salaaddu waaba buraysaa markaa saas aawadeed bay yidhahdeen culamada qaarkood hadduu xataa imaamku sameeyo afar israaciyo ay tahay marka witrigii aan la gaadhin ay tahay salaaddii kale ay tahay laguma raacayo yacni laguma raacayo culammada qaar waxaa bay waa buraysaa bay leeyihin waa buraysaa bay culamada qaarkood ay leeyihin calaa kulli xaal markaa sida dee aan ishkaalku ku jirin ee waxa weeye marka sunnadu ay tahay ee axaadiista badankeeduna ay tilmaamayso yacni waa in la yeelaa oo sida ixtimaalku ku jiro yacni markaa culammada qaarkood ayba leeyihin asixi mayso waa in la iska daayaa laakiin witriga in laga badin karo waynu soo sheegnay iyada markaa adiladu way ku caddahay waayahay xadiidka wuxuu keenay jiifsiga la jiifsanaayo labada ragcadood ee subaxa dabadeed oo nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu eh, mu'addinku addimo salaadda subax u addimo waagii isagoo dilaacay uu addimo mu'addinkuna ogeysiiyo inuu markaa dee salaadda wakhtigeedii soo galay markaasuu labada ragcadood u kici jiray laba ragcadoodoo khafiifa intuu tukado ayuu dhinaca midig u jiifsan jiray dhinaca midig markaa in loo jiifsadaana sunnaha subaxa dabadeed waxay noqonaysaa sunne dhinaca midig wuxuu u jiifi jiray ilaa uu ma'adinku soo ogeysiinaayo iqaamadii inuu qiimayo intaasuu u jiifi jiray intaas ayuu u jiifi jiray ahlucilmiga qaarkood waxay dhinaca midiga loo jiifsanayo waxaa lagu xasuusanayaa yacni qabriga qofka sida loo dhigayo qabriga in markaa dhinaca midig loo dhigayo taasuu ku xasuusanaya taas ayuu ku xasuusanay ahlucilmiga qaar baa saa yidhi marka dhinaca mid wuxuu u jiifi jiray ilaa inta marka waxa la soo ogeysiinaayo salaaddii in la qiimayo lasoo ogeysiinayo markaasuu waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam ka kici jiray markaasuu dabeedna dadka soo tujin jiray salaadda subaxuu tujin jiray xadiiska kun iyo boqol iyo sagaaliyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo siddeed iyo labaatan wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam ida sallaa axadukum rakcatay alfajri falyadaji calaa yamiinih waxa uu abu hurayra ka soo wariyey nebiga calayhi asalaatu wasalaam inuu rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam hadday ka sugnaato idaa sallaa axadukum rakcatay alfajri hadduu markaa tukado midkiin labada ragcadood ee subaxa falyadajic ha jiibsado calaa yamiinihi midigtiisa ha u jiibsado rawahu abu daawuuda waatirmidiyu biasaaniida saxiixa waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi sanado saxiixay ku soo wariyeen qaala tirmidiyu xadiisun xasanun saxiix tirmidina waxau yidhi waa xadiis xasan oo saxiixa weeye xadiiska kolley bacdul a'imma ayaa cilleeyey oo a'immada qaarkood baa ka hadlay oo waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ficil ahaan bay uga sugan tahaye odh ahaan inuu amray ahlucilmiga qaarkood waxay dhaheen ma sugna waxaana la gaar noqday cabdulwaaxid ibnu ziyaad ninka la yidhahda la gaar noqday amarkaa qawliga ah ninkaasaa la tafarudo oo la gaar noqday saas aaweed baa imaamu dahabi odhanaya xadiiskani wuxuu ka mid yahay axaadiista lagu inkiray cabdulwaxid ibnu ziyaad yani axaadiista lagu inkiray xadiiskani ka mid yaha la yidhi <clears throat> a'immada kale cileeya waxaa ka mida imaam axmed waxaa ka mida bayhaqi waxaa ka mida ibnu cabdilbar markaa jamca a'immada ka mida ayaa cileeyey sheekh muqbil wuxuu ku soo arooriyey kitaabkiisa axaadiis mucalla daahiruha asixa yani sanadku Eh, inuu asaxo iyo in marka waxa weeye xadiidka haddana ishkaal ku sugan yahay xagga cillo ahaan way kulmi kartaa siday ahlucilmigu markaa ay sheegeen jamac culammada ka mida oo cillada qaadixaan u arkin waa jiraan oo markaa saxiixiyey xadiiska oo uu ka mid yahay imaamu tirmidi sida idin qoranba oo uu yidhi xasanun saxiix eh, waxaa ka mida nawowi oo yidhi biasaniida saxiixa ayuu halkan ku yidhi sharaxa saxiix muslimna wuxuu ku yidhi waa saxiixun calaa shardi shaykhayn shardiga bukhaariya muslim buu ku asaxay ayuu yidhi tacbiirka biasaaniidda saxiixa kulli horeyn usoo marayna marray siduu u isticmaalo xadiisku dariiqaa keliyuu leeyihi sanadka keliya ayuu leeyihi laakiin sanadkaa inta dambe faraara yeelanaya marka tacadudkaa sanadku inta dambe uu tacadudayo ee isagoo hoosta lug keliya ka ah ayuu wuxuu u isticmaalaa biasaaniida saxiixa xadiiskana marka waxa weeye yacni xagga hoose sanad keliyuu leeyiy saas aawadeed ninkan waa la tafarudaa la yidhio cid kale lama soo warin laakiin ciddii ka dambaysay ayaa marka waxa weeye tacaduday ciddii ka dambaysay ka warinaysay ayaa waxay noqotay inay marka iyagu ay tacadudaan marka tacbiirkaasi waa istilaax khaasa uu leeyahayoo culammadu lama isticmaasho isagaa la gaara nawowi riyaad saalixiinkana mawaadic markaa doora ayuu sidaa ku isticmaalay marka xadiiskan yani saasaa war ugu jiraa ibnu taymiya isagu markaa aad baabu u naqdiyey xadiiskan adigu calaa kulli xaal culamo badan baa xadiiska markaysa marka waxaa ka hadashay ibnu carabi waa cilleeyey culamo badan baa cillaysay jiifsigan la jiifsanaayo wakhtigan labada ragcadood subaxa sunnaha ah la tukado midigta loo jiifsanayo waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku samayn jiray gurigiis asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam qaarkoodna waa diidi jireen in lagu sameeyo masjidka nebiguna masjidka kuma samayn calayhi salaatu wasalaam gurigu ku soo sunnaysan jiray guriga ayuu markaa dhinaca midig u yara jiibsan jiray ou sidaas samayn jiray asxaabta qaarkood qofka marka waxa weeye midigta u jiifsada masjidka gudihiisa wakhtigan quruuxba way ku tuuri jireen yani xoogaa waa markiisa markaa arrinkaa waa karaahaysan jireen sida cabdulahi bni cumar wakhayruhu laga soo wariyey marka calaa kulli xaal ficil ahaan nebigu wuxuu u sameeyey inuu guriga ku sameeyo culamadu waxay isku khilaafeen ma istiraaxa mise waa sunne xadiiska qawliga hadduu sugnaado inuu sunne yahay ishkaal male haddii amar nebi la hayo uu yidhi saa yeela inay sunna taho tacabud looga jeedo oo rabbi loogu dhowaanayo shaki kuma jiro laakiin ahlucilmiga qaarkood baa waxay yidhaahdeen xadiidkanna ma sugna arrinkanna nebigu wuxuu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam waa lilistiraaxa qiyaamuleylkii inuu ku daalay dabeed markaa in yaroo nasasho oo iskala bixin ah uu doonaayo inuu sameeyo calaa kulli xaal sunna inay taha fiican sunna inay tahay baa fiican farqina aanu kala lahayn oo ruuxu hadduu marka qiyaamuleyl soo tukaday iyo haddii aanu marka qiyaamuleyl soo tukanay labada ragcadood uun tukaday yacni farqi marka waxaa ma kala lahaa hadduu markaa qiyaamuleyl ku soo jeeday ou xaaladan daalan yahay iyo haddaanu ku soo jeedin oo fiidkii intuu iska witriyaysta iska seexday dabeed iminkun labada ragcadood u kacay waxba farqi ma kale mid walba sunnay u tahay sida saxiixa hariib laakiin waxa ah sheikh marka la yidhaahdo ibnu xasmi la yidhaahdaa qowl hariiba la yimi oo yidhi arrinkaasi waa waajib in midigta loo jiifsadaa marka labada ragcadood ee subaxa sunnaha subaxa la tukado in midigta loo jiifsadaa waajib weeyi bal waaba ka sii daro wuxuu yidhi waa shartun lisixati asalaa salaaddu inay asaxaysaba shardi bay u tahay oo qofka aan jiifsanin salaadduba ka asixi mayso qowlka noocaasi waa qowl khalad ah oo aan sax ahayn jamaahiiru ahlicilmina salafan wa khalafan kuma waafaqsana waa qowl markaysaga ghariib ah weeye marka waxa weeye wax shardinimo tilmaamayaana meesha ma yaallin hmm, meesha ma yaallin laakiin xadiiskan buu marka u qabay inuu saxiix yahay oo xujaystay waxaanu u qabaa shay kastoo waajiba ah haddii laga tago dee salaaddii baa ku burayse saasuu u qabaa marka isaga madhabkiisa ee marka taasi mid lala wadaaga ma aha waa isagu ariiqadii fahamkiisa uu u fahmay weeye marka sida saxiixa waajib ma aha shardina ma aha waa sunna weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu dayanaayo oo markaa sunno ah yacni marka weeyaan wallaahu aclam baabka boqol iyo sagaal iyo sagaashan baabu sunnati duhuri sunnaha duhurka ayuu u baab yahay xadiiska kun iyo boqol iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo sagaal iyo labaatan can ibni cumara radia allahu canhuma qaala sallaytu maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rakcatayni qabla duhri wa bacdaha cabdulahi bni cumar wuxuu yihi sallaytu waxaan tukaday maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahay la jirkiisa rakcatayni laba ragcadood baan tukaday qabla duhuri duhurka ka hor ayaan laba ragcadood tukaday ama labadaa ragcadoodoo qabla duhuri ay kaa'inatayni qabla duhuri duhurka ka hor ahaatay wa ragcatayn laba ragcadood baan tukaday bacdaha salaadda duhur dabadeed ayaan tukaday labada weji waxaa farqi u dhexeeya marna waxa weeye qabla duhri iyo wa bacdaha waxa weye waad ka sifaynaysa Mm, oo kaainatayni qabla duhri iyo kaainatayni bacdaha ayaad odhanaysa waad ka sifayn marna waxa weeye ficilkaa daraf uga dhigaysa waxaan tukaday qabla duhri duhurka ka hor ayaan laba ragcadood tukaday wa ragcatayni laba ragcadoodna waa tukaday bacdaha ay bacda duhri duhurka dabadii ayaan tukaday muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay waxaa laga qaadanayaa sunnada duhurku in labana laga horraysiin karo duhurka labana laga dambaysiin karo ayaa laga qaadanaya waana qadarka ugu yar ila sunnadu waxay leedahay aqal iyo kamaal bay leedahay alaqal iyo alakmal sida yar iyo sida dhammayska tiran marka sidan waa sidii yarayd qadarka ugu yaree sunna duhur lagula yimaadaa waa in labana laga horraysiiyo labana laga dambaysiiyo xadiiska can caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu aleyh wasalama kaana laa yadacu arbacan qabla aduhri caaisha waxay tihi radia allahu canha wa waxay sheegtay ana nabiya sala allahu alayh wasalam in nebigu kaana laa yadacu arbacan inuu ahaan jiray midaan ka tegin arbacan afar ragcadood midaan ka tegin buu ahaan jiray qabla duhri duhurka ka hor afar ragcadood oo markaa sunno ah oo duhurka ka horreeya nebigu calayhi salaatu wasalaam kama tegi jirin rawahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa in sunnaha duhurka ee qabliga ah ee qabliyada ah afar ragcadood laga dhigi karo waana sida akmalka ee dhammayska tiran weeye nebiguna calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu markaa samayn jiray oo haaliban siduu samayn jiray saasay ahayd afar ragcadood inuu ka horraysiiyo marka kamana tegi jirin afartaa ragcadood duhurka ka horreeya rawaahu rawahulbukhaariyo xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey waayahay marka laba dariiqaynu haynaa waa in duhurkii laba ragcadood laga horraysiiyo iyo maya in afar ragcadood laga horraysiiyo waxaana fadli badan in afar ragcadood laga horraysiiyo xadiiska kun iyo boqol iyo labayo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo koob iyo soddon wa canha waxaa marka imaam muslim ka soo wariyey caaisha qaalat inay tidhi kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray yusallii fii beytii mid ku tukada gurigayga gudihiisa qabla duhri duhurka ka hor wuxuu tukan jiray arbacan afar buu tukan jiray afar ragcadood ayuu markaa tukan jiray duurka ka hor uma yakhruju intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo bixi jiray oo salaadduu u soo bixi jiray fa yusallii binnaasi dadka ayuu tujin jiray uma yadkhulu dabeedna waa soo geli jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga oo fa yusallii rakcatayni wuxuu tukan jiray laba ragcadood waa laba ragcadood oo duhurka ka dambeeya wa kaana yusallii binnaasi almaghrib wuxuu ahaan jiray tidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam mid dadka tujiya almaqhriba salaada maqhrib mid dadka tujiya ayuu ahaan jiray uma yadkhulu beytii dabeedna wuxuu soo geli jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam gurigayguu soo geli jiray fa yusallii rakcatayni wuxuu tukan jiray laba ragcadood waa labadii ragcadood ee maqhribka ka dambeeyey wa yusallii binnaasi alcishaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tujin jiray dadka salaada cisha ayuu tujin jiray wayadkhulu beytii wuxuu soo geli jiray gurigayga fa yusallii rakcatayni wuxuu tukan jiray laba ragcadood rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa sunnaha nebigu calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray rawaatibta ee salaadaha ku lamaan wax ka mida ayuu sheegayaa marka afar duhurka ka horreeya iyo laba ka dambeeya inuu nebigu la iman jiray intabana guriga ku tukan jiray wuxuu kaloo tilmaamayaa marka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda maqrib dadka tujiyo masjidka kuma tukan jirin intuu ka yimaaduu guriga laba ragcadood ku tukan jiray waayahay wuxuu kaloo samayn jiray salaadda cishe ayuu dadka tujin jiray markuu tujiyo ayuu ka iman jiray guriga ayuu wuxuu ku tukan jiray laba ragcadood taas macnaheedu waxay noqonaysaa toban ragcadood bay noqonaysaa marka labiyo tobankii ragcadood ee ay ummu xabiiba sheegtay xadiiska ku soo warisay laba maqan labadaasina waa labadii subaxa ka horreeyey weeye yacni saas weeye labiyo tobanka ragcadood lixi duhur bay ku lammaan yihiin lixna salaadaha kale subax iyo maqrib iyo cishe ayay u qaybsan yihiin waaya afar duhur ka horreeya iyo laba ka dambeeya iyo laba subax ka horreeya iyo laba maqhrib ka dambeeya iyo laba cishe ka dambeeya laba iyo tobanka waa kii xadiiskii umuxabiba aynu ku soo marray in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka labiyo toban ragcadood tukadaa yacni guri baa ilaahay jannada uga dhisaa waxaa loo jeedaa qofka laazimay ee daa'imay baa loo jeeda waayahay xadiiskan waxaa kaloo laga qaadanayaa intaba nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu guriga ku tukaday oo salaadaha sunnaha ah asal ahaan waxaa fadli badan in guriga lagu tukado haddaynay marka ahayn taraawiix aynay ahayn taraawiixda shicaar islaam baa la muujinayaa saas aawadeed yani iyadu way ka hadhantay bay yidhahdeen salaadaha jamaacada markaysa markaa loo sharciyeeyey iyaga marka waxa weeye in markaa jamac la ysugu yimaado la muujiyo ayaa marka waxa weeye afdal ah oo salaadda taraawiixda ka mida salaadda ciideynka iyo salaadda kusuufka iyo khusuufka haddii la yidhaahdo waa sunne qowl kalaa jire sida jumhuurka lagu socdo iyadana shaki waxaanu ku sugnayn inay afdal tahay in jamac la ysugu yimaado oo lasoo banbaxo inay saasi afdal tahay shaki kuma jiro laakiin haddii lagu socdo qowlka xanaabilada madhabta axmed ibnu xambal odhanaysa waxa weye waa waajib waxaan u jeednaa salaadaha kale aan taraawiixda ahayn ee jamca la ysugu yimaado salaatu alciidayn iyo salaat lkusuuf iyo salaat alkhusuuf afartaa salaadood waa waajib haddii la yidhaahdo iyadu marka waxa weeye waxay noqonaysaa dee waajib sunno waa ka fadli badan yahi xadiis baa ku soo arooroo tilmaamaya sunnaha guriga lagu tukadaa inuu ka fadli badan yahay sunnaha masjidka lagu tukado shan iyo labaatan derajo sow faralkii haddii masjidka lagu tukado jamaacada la soo gaadho lala tukado salaaddii gaarka loo tukaday shan iyo labaatan derajo kama fadli badnayn salaadda sunnahaana haddii guriga lagu tukado ta masjidka lagu tukaday waxay ka fadli badan taha xadiiskaasi sheegayaa shan iyo labaatan daraja sunnaha guriga lagu tukaday ka fadli badan yahay sunnaha masjidka lagu tukaday waa fadiilo weyn laakiin fii bacdi alaxyaan waxaa loo samayn karaa salaadaha markaa masjidka lagu tukanaayo maslaxa inay ku jirto daraaddeed waa dhici kartaa ictibaarka maslaxadaas in fadli ziyaadi ugu yimaado masalan oo kale hadduu yahay markaa cid lagu dayanayo oo dadkii sunnihii ay marka waxaa dayaceen oo yareeyeen oo dabeed markiisa markaa sunnihii u muujinaayo oo qowliga ficil uu isugu daraayo xaaladda noocaas ah si ay ugu daydaan xaaladda caynkaasoo kale ah waa man sanna fi lislaami sunnatan xasana ayay soo gelisa xadiidka kun iyo boqol iyo saddex iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo labiyo soddon wa can ummi xabiibata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man xaafada calaa arbaci rakacaatin qabla aduhri rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man xaafada ku kastoo ilaaliya calaa arbaci rakacaatin afar ragcadood ilaaliya qabla duhri duhurka ka hor ilaaliya afar ragcadood oo bimacnaa la yimaadoo sameeya wa arbaciin afar ragcadoodna ilaaliya bacdaha salaadda duhur dabadeed afar ragcadoodna ilaaliyo afar ragcadood tukada oo aan ka tegin ilaalintu waxay sheegaysaa inaan laga tegay oo lagu dadaalayo maaha mar baa la samaynaya ama mar yalla baa la samaynaya maahe waa la joogtaynaya xaramahu allaahu cala annaar allah naarta waa ka xaaraantinimeeya oo mid naar ka xariman oo ka caaggan ayuu allah ka yeelaa taxriimkan waxaa loo jeedaa taxriim qadari ah oo taxriimka ilaahay loo tiiriyaa wuxuu noqdaa taxriim sharci iyo taxriim qadari wa xaramna calayhi almaraadica min qabl yacni waxaa loo jeedaa waa taxriim qadari qadar ahaan baynay u dhacayn baa laga tilmaamaya wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun yacni waa taxriim qadari baa laga tilmaamaya taxriimka marka wax laynaga xaaraantinimaynayana waa taxriim sharci marka taxriimka ilaahay loo tiriya labada nooc noqda marka waxaa laga tilmaamaya qadar ahaan baynay u dhacayn hmm, saasaa laga tilmaamaya inuu naar galaa qadar ahaan bayna u dhacayn rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey watirmidiy tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxu uhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasana oo saxiixa buu yidhi sheekh albaanina xadiiska waa saxiixiyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa afar ragcadoodna in duhurka laga horraysiiyo afarna laga dambaysiiyo sunnihii duhurka waxaynu haynaa saddex dariiqo dariiqo ah laba in laga horraysiyo labana laga dambaysiyo iyo dariiqo labaad oo ah afar in laga horraysiyo labana laga dambaysiyo iyo dariiqo saddexaad oo ah afar in laga horraysiyo afarna laga dambaysiyo saddex markaa ariiqo saddex dariiqo wey markaa dee kani maadaamay siyaado leedahay weliba sawaabka arrinka lagu ballanqaada ee lagu abaalmarinayaana uu sii weyn yahay inuu afdal yaha laga qaadanayo inuu afdal yahay ayaa laga qaadanaya xadiiska kun iyo boqoliyo afariyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqoliyo saddexiyo soddon wa can cabdillaahi bni saa'ib radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana yusallii arbacan cabdulaahi ibnu saa'ib waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu ahaan jiray mid tukada arbacan afar ragcadood ayuu tukan jiray wuxuu tukan jiray bacda an tazuula ashamsu qoraxdu markay iilato samada bartankeeda ka iilato xaggay u dhacayso u iilato dabadeed ayuu afar ragcadood tukan jiray qabla aduhri duhurka ka hor buu tukan jiray labada darafba waxaa ku camalfalaya yusallii bacda iyo qablaba afar ragcadood buu tukan jiray bacda an tazuula shamsu samadu markay iilato dabadeed oo xaggay u dhacayso u iilato dabadeed ayuu tukan jiray qabla duhuri duhurka ka hor buu tukan jiray wa qaala waxau ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam inahaa saacatun tuftaxu fiiha abwaabu asamaa innahaa saacaddani saacatun waa saacad waa wakhti saacaddaasoo tuftaxu fiiha la furaayo abwaabu samaa'i samada albaabadeeda la furaayo fa uxibbu waxaan jeclahay buu yidhi an yascada lii fiiha camalun saalix inuu ii koro camal wanaagsani inuu ii koro saacaddan gudaheeda ayaan jeclahay rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasan ah xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam afar ragcadood oo duhur ka horreeya inuu tukan jiray waa sidaynu ku aragnay axaadiistii hore qaarkood wuxuu xadiiskan la dheeraad in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi saacaddani waa saacada albaabada samada la furo saacaddaa duhurku soo galaa waa saacada albaabada samada la furo waxaan jeclahay camal saalixi inuu saacaddan gudaheeda ii koro waxaa laga qaadanayo camalka saalixa ah in samada la korsiiyo oo xagga allah loo kor yeelo sida qur'aankaba allah inoogu sheegay ilayhi yascadu alkalimu altayib waalcamalu alsaalixu yarfacuh xagga allah ayuu u korayaa kelmadaha wanaagsan ay u korayaan waalcamalu asaalixu yarfacuh camalka saalixana ilaahay baa kor yeelayo xaggiisa u kor yeelaayo ama weji labaad walcamalu asaalixu yarfacuhu ay yarfacu alkalima aayib camalka saalixina wuxuu rafcinayaa oo sabab u noqonayaa inuu markaa la rafciyo kelmadaha wanaagsan waa yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa saacadda duhurka in albaabada samada la furo ayaa laga qaadanaya marka camal saalixe qofka inuu u kora inay fiican tahay oo ku dadaalo camallada saalixee wakhtigaa ku habboonna waxaa ka mida sunnada qabliga ah sunnada duhurka ka horraysaa ka mid a wakada acmaal kaleo wanaagsan hadduu sameeyona waa saas si la-eg waa loo korsiinaya ilaa camalun saalixun baa la yidhi ayu camalu saalixo uu la yimaado waqtigaa waa loo gelin waa loo gelinay marka camalka saalixa khaas ahaan wakhtigaa in lala yimaado in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya waxaana ka mid a ah camalka lagu dadaalaayo sunnada duhurka ka horraysa afar inuu la yimaadana way ka fiican tahay inuu markaa laba la yimaado laba ragcadood sunnaha inuu tukado waxaa ka fiican oo ka fadli badan inuu afar tukadaa fadli badan iyo shan iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo afar iyo soddon can caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu aleyh wasalam kaana ida lam yusali arbacan qabla aduhri sallaahunna bacdaha caaisha waxay sheegtay radia allahu canha waardaaha ana anabiya sala allahu aleyh wasalam nebigu kaana uu ahaan jiray idaa lam yusali arbacan haddaanu afar ragcadood tukan qabla duhri duhurka ka hor haddaanu afar ragcadood tukan wuxuu ahaan jiray sallaahunna mid tukada afartaa ragcadood bacdaha ay bacda aduhri duhurka dabadii mid tukada ayuu ahaan jiray rawaahu tirmidiy oo xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala waxau yihi xadiisun xasan waa xadiis xasan ah jamac culamada ka midina waa taxsiiniyeen oo waa quweeyeen xadiiska xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa sunnaha rawaatibta oo duhurku ka mid yahay hadday ruuxa dhaafto inuu qallaynaayo qadaa'u rawaatib sunnayaashii rawaatibta ahaa in ruux hadday dhaafto uu qallaynaayo ayaa laga qaadanaya afar ragcadood duhur ka horreeya haddii marka aan u tukannin arrin caarida daraaddeed uu u tukan waayo oo salaaddii marka ay dhaafto faralku markaa tukanayo faralkii markuu tukado ayuu marka dambe marka afarta ragcadood tukan jiray yacni waa qallayn jiray marka sunnayaasha rawaatibtoo la qallaynaayo ayaa xadiiskan daliil ugu jira axaadiis kalena waa ku soo aroortay sida xadiiskii tilmaamaya sunnaha subaxa ka horreeya markay ruuxa dhaafto inuu tukanaayo salaada subaxa dabadeed ama uu tukanaayo markay barqada tahay u tukanaayo labada waqti ku qallaynaayo isagaa u doorle marka isagaa marka u doorle waa waxay tilmaamaysaa calaa kulli xaal in lagu dadaalayo sunnaha duhurka ka horeeya oo waxa weeye markay dhaafto xataa aan la iska daynayn ee markaa laga dabategaayo la isdiraakayo o la qallaynayo baabka laba boqol baabu sunnati alcasri wuxuu u baab yahay sunnaha casarka xadiiska kun iyo boqol iyo lix iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo shan iyo soddon can caliy bn abi aalibin radia allahu canhu qaala kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam yusalii qabla alcasri arbaca rakacaat cali bn abi aalib wuxuu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray yusallii mid tukada qabla alcasri casarka ka hor mid tukaduu ahaan jiray arbaca rakacaatin afar ragcadood mid tukada ayuu ahaan jiray yafsilu baynahunna bitasliimi cala almalaa'ikati almuqarabiin yafsilu waa kala geyn jiray waa kala sooci jiray afarta ragcadood wuxuu ku kala sooci jiray baynahunna afarta ragcadood dhexdooda bitasliimi salaamo naqsi uu salaamaayo cala almalaa'ikati malaa'igta almuqarabiina xagga allah loo dhoweeyey waman tabicahum iyo ciddii raacday ee kale markaa uu salaamayo oo min almuslimiina waalmu'miniina mu'miniin iyo muslimiinba ahaatay yacni malaa'igta iyo marka waxa weeye ciddii ahlulislaamaba ama ahluliimaanaba uu salaamaayo salaan uu salaamaayo ayuu ku kala sooci jiray rawaahu tirmidiyo xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasana buu yidhi sheekh albaanina waa taxsiiniyey oo xadiiska waa quweeyey marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam afar ragcadood tukan jiray oo casarka ka horreeya afar ragcadood oo casarka ka horreeya inuu tukan jiray bacdu ahlicilmi oo kolley xadiidka ka hadlay sixadiisa waa jiraan oo culammada qaarkood jamac culammada ka mida ayaa ka hadlay oo ka mid yahay waxa weeye tirmidi ka mid yahay oo bayhaqi ka mid yahay oo ibnu taymiya ka mid yahay yani jamac baa ka hadlay culamada ka mida oo yidhi xadiiskani ma sugna marka adigu calaa kulli xaal hadduu sugnaado waxa uu tilmaamayaa afar eh, ragcadood oo casrka ka horreeyu tilmaamaya afarta ragcadoodna iskuma xidhiidhin jirine laba iyo labuu u tukan jiray buu sheegaya laba markuu tukadu salaam naqsan jiray markaasoo haddana markaa labada kale ee tukan jiray salaamtaana assalaamu calaykum waxaa la salaamayaa waxa weeye ciddii wanaagsan waxaa soo gelaya malaa'igtii waxaa soo gelaya markaa mu'miniintii baa soo gelaysay yacni waa salaam la salaamaayo calaa kulli xaal xadiiska sixadiisa nunuba ku jirta xadiiska kun iyo boqol iyo toddobiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo lix iyo soddon oo can ibni cumara radia allahu canhuma can nabiy sala allahu aleyh wasalam ibnu cumar wuxuu nabiga ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yihi raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbaca raxima allaahu allah ha u naxariisto imra'an qof ha u naxariisto qofkaasoo sallaa tukaday qabla alcasri casarka ka hor tukaday arbacan afar ragcadood tukaday qof afar ragcadood tukaday casar ka hor allah ha u naxariisto rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu tirmidina waa soo wariyey wa qaala xadiiun xasan waxaa ui waa xadiis xasana buuri kan laftiisa waa laga hadlay abu xaatim alraazi isagoo xadiiska waa cileeyey wuxuuhi waa macluul wa kadalika culamo kaloo cilleeyeyna waa jiraan culamada qaarkoodna waa quweeyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay qolyaha quweysay ayuu ka mid yahay wa kadalika hore qaar baa uga horreeyey oo uu ka mid yahay tirmidi oo uu ka mid yahay ibnu khusayma yacni marka ay ka mid yihiin eh, ayaa marka ka mida kuwa marka quweeyey uu ka mid yahay ibnu xibbaan wahaakada marka xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa afarta ragcadood cidda tukataa in laga soo wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu u duceeyey afar ragcadood casar ka horreey sunnaha casarka ka horreeya dhan culamada qaar baa ka hadlay oo yidhi waxba kama asixin lam yasixa fiihi shayun saddexda xadiisa uu inoo keenaayo saddex midnaba ma sugnaa culamada qaar baa saa maray waaya xadiiska kun iyo boqol iyo siddeed iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo toddobiyo soddon wa can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalam kaana yusallii nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray yusallii mid tukadaa qabla alcasri casarka ka hor ragcatayn laba ragcadood buu tukan jiray rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix waxa waxau idhi lafdigani waa shaad oo laba ragcadood xadiisku kuma asixina afar ragcadood unbu ku asixay oo isku marka waxa weeye yacni xadiiskan siduu ku yimi iyo xadiidka afarta sheegaya siduu ku yimi yacni afarta ayaa maxfuuda buu tilmaamaya laakiin lafdiga labadu waa shaad saasuu markaa sheegaya sanadku saxiix ha ahaado laakiin waxa weeye cillo ayaa dee markaa ku sugano yacni markaa shuduud yacni lafdigan cud markaa ka siqannimo badan ayuu markaa sidan ku khilaafay wahaakada calaa kulli xaal sunnaha marka kolle iyo casarka ka horeeya culammada qaarkood afarta ragcadood waa sugeen oo waa quweeyeen laakiin kollayba lama quwe aha oo lama mid aha sunnayaasha kale soo arooree salaadaha ku ladhan lama mid aha hadday xagga boorinta tahay hadday xagga mulaasamada iyo daa'imitaanka tahay hadday xagga quwada axaadiista ku soo aroorta tahay midnaba kalama mid aha wallaahu aclam baabka laba boqoliyo kow baabu sunnati almaqhribi bacdaha wa qablaha sunnaha maqhribka ayuu u baab yihi xaal sunnaha maqhribku bacdaha salaada maqhrib dabadeed uu ahaaday wa qablaha iyo xaaluu salaada maqhrib horteed ahaaday taqadama fii hadi labwaabi xadiisu bni cumar abwaabtan baababka aynu soo marray waxaa ku soo hormaray xadiisu ibni cumar xadiiska ibni cumar ayaa soo hormaray wa xadiisu caaisha iyo xadiiskii caaisha yacni labadaba waa soo marray wahuma saxiixaan labadubana waa saxiix ana anabiya sala allahu aleyh wasalam kaana yusallii bacda almaqribi rakcatayn waxay labada xadiisba sheegayeen in nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadda maqrib dabadeed tukan jiray laba ragcadood laba ragcadood inuu tukan jiray dabcadaha qaarkood xadiiskan hal xadiis bay markaa raqam u yeeleen oo labadaba markaa uma yeelin ibnu cumar iyo caaisha ee mid ahaan bay ka soo qaadeen dabcada qaarkoodna waxa weye wax arqaama uma yeelin xadiidkan kun iyo dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqoliyosagaalyosoddon an cabdilaahi bni muqafala radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal salluu qabla almaqrib cabdulahi bni muqafal nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo wariyey in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salluu qabla almaqrib tukada maqhribka ka hor dabeedna waa ku celceliyey qaala fi alhaalisati markii saddexaad wuxuu yidhi liman shaaa kii doonaa ha tukado ama xukunkaasi wuxuu u sugnaaday kii doona rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa salaadda maqhrib ka hor in la tukado laba ragcadood ayuu xadiidkani tilmaamaya in laba maqhribkii laga horraysiiyo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu amray salluu qabla almaqhribi salluu qabla almaqhribi markii saddexaad buu wuxuu yidhi liman shaaa saasuu yidhi ziyaado waxaa ku soo aroortay riwaayaadka qaarkood karaahiyata an yattakhidaha annaasu sunnatan wuxuu sidaa u yidhi liman shaa'a kahasho uu kahanayo karaahiyaysanaayo dadku inay sunno joogta ah ka dhigtaan bimacnaa sunno adagoo mu'akada ya inay ka dhigtaan uu karaahiyaysanaayo ayuu liman shaa'a u yidhi sidaan taasi u dhicin marka sunno inay tahay laakiin sunanka kale sidooda mu'akad aynay u ahayn sunnaha maqhrib ka dambeeya ama sunnaha cishaa ka dambeeya ama sunnaha duhur ka horeeya ama ka dambeeya ama sunnaha subaxa ka horeeya sunnayaasha inaan la mid ahayn laakiin mashruucay tahay in lala yimaado eh, ayaa laga qaadanaya mu'akad aynay ahayn taasaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo boqol iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo afartan wa can anasin radia allahu canhu qaala laqad ra'aytu kibaara asxaabi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam anas waxa uu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay kibaara asxaabi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam asxaabtii rasuulka kuwoodii waaweynaa waxaan arkay yabtadiruuna xaal ay u degdegayaan assawaariya ee tiirarka masjidka ay u degdegayaan cinda almaqribi salaada maqhrib agteeda rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa xadiidka soo wariyey yacni salaadda maqhrib marka wakhtigeedu soo galo asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasalam kuwoodii waaweynaa waxay u kala dheerayn jireen tiirarka markaa masjidka si ay sutro uga dhigtaan oo gabbood ay ku tukadaan si ay uga yeeshaan si dadku salaadda aanay uga jeedhin taasay u kala dheerayn jireen marka waxaa laga qaadanayaa in waxaweeye sunnihii maqhribka lala iman karo ayaa lala qaadanayaa oo taa markaa la samayn karo ayaa laga qaadanaya kibaar jamaca kibaar baa loo isticmaalaa waa kibaar kubaar maaha khaladada shaa'ica waxaa ka mid a in la yidhaha kubaar waxaad waqtiyada qaar maqlaysa qaar odhanaya hay'atu kubaari alculamaa waana khalad waayo kubaar waa mufrid waa kabiir kubaar kubaar wa makaruu makran kubaara ina hada la shayun cujaab waa cajiib cujaab cujaab waa saddex martabo oo intuba mubaalago cajiib waa wax la yaab badan cujaab yacni aad buu u la yaab badan yahay cujaabna aad iyo aad buu la yaab badan yahay waxaa la mida kabiir iyo kubaar iyo kubbaar saddexdaa martabo wey tawiil tuwaal tuwaal wa makaruu makran kubbaara marka kubaar waa mufrad ama ha la shado ama yaan la shadin waa mufrad weeye laakiin kibaar baa jamca marka maaddadu kibaar weeye laqad ra'aytu kibaara asxaabi rasuuli sala allahu alay wasalam xadiiska kun iyo boqol iyo koob iyo soddon wa canhu imaam muslim wuxuu ka soo wariyey anas qaala inuu yidhi kunnaa nusallii calaa cahdi rasuuli sala allahu aleyhi wasalam waxaanu ahaan jirnay nusallii qaar tukada ayaannu ahaan jirnay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wakhtiga rasuulka rakcatayni laba ragcadood baannu tukan jirnay bacda ghuruubi shamsi markay qoraxdu dhacdo dabadeed ayaanu laba ragcadood tukan jirnay qabla almaqribi maqribka ka hor ayaanu tukan jiray laba ragcadood labada darafba waxaa ku camalfalaya nusalii fa qiila waxaa lagu yidhi anas akaana kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay ma ahaan jiray sallaahumaa mid tukaday labadaa ragcadood ee maqrib ka horreeya rasuulku ma tukan jiray qaala wuxuu yidhi anas kaana yaraana nusalliihimaa wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi asalaatu wassalaam yaraana midna arka ayuu ahaan jiray nusalliihimaa xaal aanu tukanayno labada ragcadood waana arki jiray falam ya'murnaa nama amrin walam yanhanaa nagamana reebin sameeye iyo ha samaynina toonna nama odhan laakiin muxuu sameeyey waa taqriiriyey ilaa hadduu saxaabadii ku arko wax samaynaayo nebigu aanu ku inkirin waxaa laga qaadanayaa shaygaasi inuu bannaan yahay hadduu cibaado yahayna oo cibaadadii uu ka aamuso uu taqriiriyana inay cibaado mashruuca taa laga qaadanayo haddii shay aan cibaado ahayn ay tahayna inay mubaax taa laga qaadanayo cala alaqal ayaa laga qaadanaya marka tani waa cibaado waa cibaado asxaabtii nebigu sala allahu aleyh wasalam ay samayn jireen nebiguna ku arki jiray marka waxa weeye waa mawquufun lafdan marfuucun xukman xagga lafdiga mawquuf bay ka tahay oo waa camalkii saxaabadu ay sameeyeen xagga laakiin macnaha marfuuc bay ka taho xadiis nebi bay la mid tahay calayhi salaatu wasalaam sida xadiis nebi loo deliishado ayaa loo deliishanaya waa marfuucun xukman rawaahu muslim muslim ayaa soo wariyey dee amarka laftiisu inuu soo arooray waa jirtaayoo xadiiskii cabdulaahi ibnu muqafal baynu ku soo aragnay laakiin amarkii baan dee laga dhigin eh, mid la adkeeyey salluu qabla almaqrib waa inaga soo aragnay waata kale waxay soo gelaysaa labada ragcadood ee eh, maqhribka ka horreeya bayna kulli adaanayn salaa laba adaanoo kasta waxaa udhaxaysa salaad baa udhaxaysa yani salaad baa mashruuca cumuumkana waa soo gelaysa haddaba waxaa jirta xadiiskaasaa riwaayo la soo wariyey odhanaysaa bayna kulli adaanayni salaatun ila almaqhriba waa laga yaaba inaad aragto riwaayo maqhribka ka reebaysaa jirta laakiin riwaayada culammadu waa cilleeyeen oo nin xayaan la yidhahdaa la tafaruday oo la keliyoobay oo siqaaddii ka siqannimada badnayd ku khilaafay saas aawoodee lafdiga noocaasi waxa weeye ma asixin yacni waxa weeye culammadu waxay yidhaahdeen ma sugna ila almaqhriba cumuumkuna waa sidiis ya bayna kulli adaanani salaa waa sideeda weyi xadiiska kun iyo boqol iyo labiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo labiyo afartan wa canhu imaam muslim wuxuu anas ka soo wariyey qaala inuu yidhi kunnaa waxaanu ahaan jirnay bilmadiinati madiine qaar ku sugan ayaanu ahayn faida adana almu'adinu markuu addimo ka addimaya lisalaati lmaqhribi salaadda maqhrib uu addimo salaadda maqhrib u addimo ibtadaru asawaariya waxay u degdegi jireen asawaariya tiirarka ayay u degdegi jireen farakacuu rakacuu rakcatayni waxay tukan jireen laba ragcadood xataa ina arajula alghariiba wax kale iska daayeen yacni way badiyeen xataa ina arajula alghariiba waxay fara badiyeen xataa ina arajula alghariiba ilamaa iyo ninka markaa hariibka ah ee waageeniga ah ee aan magaalada joogi jirin layadkhulu lmasjida uu soo geli jiray masjidka oo fa yaxsabu u malayn jiray anna asalaata qad sulliyat in salaaddii la tukaday yacni la gudagalay salaaddii min kasrati man yusalliihima cidda tukanaysa inay fara badan tahay daraaddeed in salaaddii la tukaday bimacnaa la gudagalay salaaddii oo faralkii lagu jiro ila dadkii baa fara badanoo mid waliba markaysa ma sunnaysanaya waxaa la moodayaa waxa weeye inay markaa yani salaaddii kuba jiraanba saasi waa siduu ku fasiray yani ibnu callaan daliilu faarixiinka qad sulliyat bimacnaa shurica fi salaa salaaddii faralkahayd in la gudagalay weji kalea markaa aqbali kartaayoo ku saabsan in salaaddii laga baxo la yska sunaysanayo sunnihii ka dambeeyey la tukanayo wejigaana waa u fasirmi karta waxaa sidaa uu malaynayaa min kasrati man yusalliihimaa cidda tukanaysa farabadnida ay fara badan tahay daraaddeed mintu waa tacliiliya taa aawadeed ayuu wuxuu u malaynayaa salaaddii in yacni markaa la tukaday ama in la gudagalay ay tahay faralkii waxa lagu jira la tukanaya ilaa marka dambe arko dee inan markaa faralkii ayn lagu jirin rawaahu muslim muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa sunnaha maqribka ka horreeya inay saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam si badan ula iman jireen oo ku dadaali jireen ayaa laga qaadanayaa oo dad fara badani ay tukan jireen marka waxa weeye sunne maqrib ka horreeya inuu mashruuc yahay walow mu'akad yaanu ahaane inuu mashruuc yahay oo qurbo rabbi loogu dhowaanayo yahay oo sunne uu yahay ayaa laga qaadanaya laakiin sunnaha mu'akadka ah yacni ma soo gelaayo oo marka lama mid aha sunnaha maqhribka ka dambeeya lama mid aha lama derajo aha xagga marka mu'akadnimada laakiin waa mashruuc oo sunnanimo waa loola iman karaa sida axaadiistaaba laga qaadanay baabka laba boqol iyo laba baabu sunnati alcishaa'i bacdaha wa qablaha baabu sunnati alcishaa'i sunnaha cishuhu u baab yahay bacdaha xaal sunnaha cishuhu ka dambeeyo cishaha wa qablaha iyo xaalu markaa ka horreeyaba fiihi xadiisu ibnu cumara asaabiqu waxaa markaa ku sugan xadiiska ibnu cumar ee hormaray sallaytu maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam rakcatayni bacda cishaa xadiiska ibnu cumaree tilmaamaayey waxaan la tukaday nebiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa ragcatayni laba ragcadood bacda alcishaai cishaha dabadiisa ayaan laba ragcadood la tukaday xadiiskaas ayaa ka mida waana soo inoo soo hormaray wa xadiisu cabdilaahi bni muqafal iyo xadiiska cabdulaahi bni muqafal bayna kulli adaanayni salaa laba adaanoo kasta dhexdooda waxa ku sugan salaatun salaad baa ku sugan yacni cala aqali laba ragcadood in la tukado ayaa u dhaxaysa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen oo soo wariyeen kamaa sabaqa sida soo hormarta wuxuu ka daliishanayaa sunnaha cishaha in laba ragcadood oo ka dambeeya jiraan kaa xadiidkaa waa soo marnay waa ina inoo sheegeen sunnaha cishaha ka horeeya xadiis khaasa oo ku gaara cishihii ma keenin laakiin wuxuu keenay xadiis caama ah, waa xadiiska cabdullahi ibni muqafal oo tilmaamaya adaanka iyo iqaamada waxa u dhaxaysa salaad yacni waxa mashruuca in loo dhaxaysiiyo salaad loo dhaxaysiiyaa markaa mashruuca oo la sharciyeynaya salaaddana waxaa loo jeedaa laba ragcadood la tukado ayaa looga jeeda adaanaynkana waxaa laga tilmaamaya saynu soo marray aladaan waliqaama adaanka iyo iqaamada ayaa adaanayn lagu itlaaqay marka laba ragcadood in laga hormarin karo ayaa laga qaadanayaa walow sida markaa salaadaha sunnayaasha kale ku ladhan salaadda salaadaha faralka ku ladhani siday mu'akad u yihiin iyaanu mu'akadba u noqone inay mashruuctoo bannaan tahay oo markaa mustaxab ay noqonayso ayaa markaa laga deliishanaya xadiiska caamka ah oo cishihii dee laba adaan buu leeyahay adaan iyo iqaamo marka dhexdooda in laba ragcadood la tukan karo waa mashruuc waayah baabka laba boqol iyo saddex baabu sunnati aljumuca sunnaha jimcada ayuu u baab yahay jumcada maxaa u sunno ah qabli iyo bacdiba fiihi xadiis ibnu cumar asaabiq waxaa ku sugan xadiiskii cabdulahi ibnu cumar ee soo hormaray annahu sallaa maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam rakcatayni bacda aljumuca inuu markaa cabdulaahi bnu cumar tukaday maca anabiyi sala allahu aleyh wasalama nebiga la jirkiisa ragcatayni laba ragcadood u tukaday bacda ljumucati jumcada dabadeed muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay marka sunno bacdiya jumcadii waa leedahay laba ragcadood dabadeed in la tukadana inay mashruuc tahay baa laga qaadanaya xadiidkuna ku tusinaya xadiidka kun iyo boqol iyo saddex iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo lix iyo afartan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam idaa sallaa axadukum aljumuca hadduu midkiin tukado salaadda jimce falyusalli bacdaha arbaca falyusalli ha tukado bacdaha jumcada dabadeed arbacan afar ragcadood ha tukado rawaahu muslim muslim ayaa soo wariyey xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa salaaddii jumcada afar ragcadood in laga dambaysiiye ayuu tilmaamaya waana sunna qowliya yacni nebigaaba amro waa amar kii hore wuxuu ahaa ficil uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam inuu laba ragcadood tukaday jumcada dabadeed kana waaba markaa sunno qawliyo waa amar weeye uu nebigu amraayo calayhi salaatu wasalaam in la tukado afar ragcadood jumcada dabadeed in la tukado uu amrayo wey waayah bal hadda kalena aan ku darno xadiiska kun iyo boqol iyo afar iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo toddobiyo afartan وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ibnu cumar wuxuu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana uu ahaan jiray laa yusalli midaan tukan bacda aljumucati jumcada dabadeed xataa yansarif ilaa uu markaa waxaweye laabto oo uu gedoomo ma tukan jirin oo xagga gurigiisii u laabto fa yusallii rakcatayni fii beyti markuu xagga gurigiisii u noqdo wuxuu tukan jiray laba ragcadood buu gurigiisa ku tukan jiray laba ragcadood buu gurigiisa gudihiisa ku tukan jiray rawaahu muslim muslim ayaa soo wariyey asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa kaloo ka soo aroortay qaarkood inay lix ragcadood tukadeen taasaa ka soo aroortay laakiin eh, nebiga calayhi salaatu wasalaam kama asixin inuu lix ragcadood tukaday oo laba iyo afar la wada yimi kama sugna miday nebiga calayhi salaatu wasalaam laga haya maaha inkastoo xadiis markaa saxaabi laga soo wariyey uu yidhi saasaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey culamada qaar ay u fahmeen yacni markaa in arrinkaa nebiga laga hayo laakiin inta ka dambaysa ayaa looga jeeday ma aha marka waxa weeye in lixda ragcadood laga hayo muraadku maaha baa layidhi laakiin asxaabta qaar waa ka asaxday sidee labada xadiis loo kulminayaa oo midna sheegaayo laba ragcadood nebigu inuu tukan jiray midna tilmaamaayo afar inuu amray ahlucilmiga qaarkood waxay ku kulmiyeen in labadaba lala yimaado oo laba ragcadoodna la tukado haddana afar la tukado laakiin qowlkaasi jayid maaha hada laysa bijayid bacdu ahlicilmi waxay ku kulmiyeen hadduu markaa ku tukanaayo masjidka hadduu ku tukanayana afar ragcadood buu tukanaya hadduu guriga ku tukanayana laba ragcadood buu tukanaya waana sida ibnu taymiya wakhayruhu ay ku jamciyeen axaadiistan calaa kulli xaal waa laba marka waxa waxaweye sunno oo soo arooray waana dhacdaa salaadaha sunnayaashu inay markaa kala duwanaadaan oo sida iyo sidaba ay soo aroorto mid walbana in lagu camalfalaa saa'iq weeye marka waxa weeye taqyiidka lagu kala qaydaayo la odhanaayo marka guriga lagu tukanayana labaha laga dhigo marka masjidka lagu tukanayana afar ha laga dhigo sidaa loo kala qaydayo lafteedu macda waayo xadiiskan ibnu cumara tilmaamaya salla maca nabiy sala allahu alay slm rakcatayni bacda aljumuca dee ma nebiga gurigiisa u raaco guriguu kula tukaday adaahir waa in markaysa markaa waxaan ay ka dhacday masjidka saasaa soo degdegaysa haddaan riwaayo loo hayn dee haddii riwaayo loo hayo waalkeeda mana ogi riwaayada saas aawadeed waxay noqonaysaa sida iyo sida mid walba waa la sameeyaa labada mid walbana waa sunne sunna ficliya iyo sunna qawliya ayay labaduba tahay waalafdalu waa inuu afarta la yimaado ayaa fadli badan axaadiista uu sheikhu inoo keenay dhammaan waxay ku saabsan tahay sunna bacdiya jumcada dabadeed sunnihii la tukanaayay ku saabsan tahay baabkuna waa baabu sunnati aljumuca sida markaa ka soo degdegaysaana waxay tahay waa inay qabli iyo bacdiba soo geliyaan weliba madaahibta qaarkood waxay qabaan yacni sunnada jumcadu qablina waa leedahay oo madhabu shaaficiya ay ka mid tahay madhabu shaykh waxay qabaan inay sunno qabliyana leedahay sunnaha qabliga ah ka daliishadaan qiyaasan cala aduhri duhurkayna uga qiyaas qaadanayaan liannaha badeluu minhu waayo duhurkiibay beddel ka tahay ama ha ka qaataan daliil caam oo kale inay cuskadaan sida bayna kulli adaanayni salaa laba adaano kasta dhexdooda waxaa ku sugan salaad dee jumcadiina laba adaan waa leedahay aladaan waliqaama ya yacni ha ka deliishadaane waxay leeyihiin mustaxab weeye in sunno qabliya a lala yimaado laakiin sida ka muuqata shiikha baabaysidkiisa uu baabaystay iyo axaadiista uu soo arooriyey markuu waxa weeye daliil gaaroo masalada ku saabsan uu waayey inuu ku kaaftoomay intan sunnada ku soo aroortay bis inuu saa ku kaaftoomay ayaa muuqata saas ayaa muuqata ama arrinka ku saabsan waxa weeye bayna kulli adaanayn salaa baa laga daliishanayaa dee adaanaynka adaanka ee jumcadu markay soo gasho la addimaayo ama adaankii wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam jiray iyo iqaamada dhexdooda xaaladda caynkaasa qofku iskama kici karo waayo waxaa la addimayaa khadiibkoo mimbarka saaran baa la addimaya markuu khadiibku mimbarka kore dabadeed baa adaankani dhacayaa addaahirna waa inuu awal wakhtiga uu khadiibku ku korayo mimbarka yaa koritaanka uu mimbarka korayana adaan ka horreeyaa ma jiro adaan ka horreeyo oo marka adaankii jumcada ah kan hore ee dadka markaysa markaa laga sii hormariyo kaasi waa shay aakharo wakhtigii salaadda uma soo gelin waa ka sii horeeya kaas waxaweye kuma rumoobi karto laguma fasiri karo xadiiska nebiga sala allahu alay wasalam waayo xadiiska nebiga curfi soo darriyey mar dambe mid lagu fasiri kara maaha oo ilaha bayna kulli adaanayn salaa waxaan u jeedaa adaankan hore ee yacni markaa layska sii addimaayo ama koob iyo tobanka ama koob iyo tobanka iyo barhka yadaan xilli salaadeedba joogin iyo marka waxawe iqaamada dhexdooda dee haddaan xilligii salaaduba soo gelin oo xilligii salaadu jooginba sunno qabli ka abaan ah tukanaya maxay noqonaysa maba jooge haatan duxaan tukanayaa dheh haddaan xilligii salaaddu weli iman oo aanu soo gelinba dee waxa weeye markaa sunnadii salaaddii qabliyada ahayd baan la imanaya ma suuragal aha xadiiska nebigana laguma fasiri karo adaan markaa waxa mar dambe yimi oo wakhtigii cusmaan yacni markaa waxa weeye ka hor aan jiri jirin waayo marka alfaadda la fasiraayo nusuusta ku soo aroortay maqsuudu shaaric sida allah uga jeeday ama rasuulkiisa uga jeeday muraadka u ahayd waa in lagu fasiraa nebigu bayna kulli adaanayni salaa markuu yidhi wuxuu uga jeeday adaanka soo darin doona ee wakhtiga cuhmaan iman doona iyo waxa weeye marka iqaamada dhexdooda maya kaasi maqsuud nebiga uma ahayn calayhi salaatu wasalaam qaطcan ya mid wakhtigii nebiga jirayna ma aha saas aawoodee laguma fasiri karo xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasallam mid lagu fasiri karo maaha haddii adaankii dambe lagu fasiro dee kaana waxa weeye khatiibkii baa khudbaddii dee bilaabaya kaana ruuxu idan uma haysto intuu iska kaco markaysaga inuu sunne u kaco adaankii markii la addimay khatiibkiiba baa kacay khudbaddii buu bilaabaya salaad baan ku mashquulayaa qiraa'an akhrinaya salaad baan ku mashquulayaa dee idan uma haysatid ruuxa idanka u haysta waa maxay waa ruux markaa debadda ka soo galo taxiyatulmasjid tukanaya kaa'idan buu haystaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u idmay oo sulayka alkhatafaani ninkii loodhan jiray ayaa wuxuu soo galay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo khudbadaynaya markaasuu fadhiista markaasaa nebigu su'aalay calayhi salaatu wasalaam asallayta qabla an tajlis ma tukatay intaanad fadhiisan ka hor kaa laftiisa xoogaa waa cuskadeenoo riwaaya ku saarutay qabla an tajii'a oo marka waxaweye saas markaa dooneen inay cuskadaan laakiin calaa kulli xaal waxa uu nebigu su'aalayay waxay ahayd taxiyatu lmasjid bay ahayd markaasuu hi maya markaasuu hi laba ragcadood tukow labada ragcadood taxiyatu taxiyatulmasjid bay ahaayeen sida daahirkee ka muuqata aksarka culammaduna ay ku fasireen uma fahmeen mutabaadirkiie soo degdegaysana maadaamay caynkaa tahay waxa weeye ruuxa isagu soo galaa iyadoo khatiibku khudbaddii jumcada ku jiro xaalka caynkaasa taxiyatulmasjid waa tukanayaa idan buu isagu u haystaa laakiin qof kaloo fadhiyey oo joogay inuu yidhaahdo markaasaan markaa sunne la sara kacayaa waan sunnaysanayaa dee ta noocaas idan uma hayso khudbadda inuu dhegaystaa markaysa amarkiisu yahay sida la amray waxa weeye yacni markaa khatiibka khudbaddiisa waa in la dhegaysto lana aamuso ya markaa saas aawadeed yacni marka xadiiska bayna kulli adaanayn daliil uma aha sunno qabliye oo jumcada ah daliil uma aha ama waxaa timi eh, qiyaaska duhur laga qiyaas qaadanayo qiyaaskaasina wuxuu noqonayaa mar haddaan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa midnaba aanu samayn aanu amrin aanu sheegin saxaabadu aynay samaynoo nebigu u taqriirin intaa midnaba aynay dhicin dee waxa markaa qaabilsan oo ka hor imanayo yacni waxa weeye tarkigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ka tageen atarku raatib waana tay culammadu yidhahaan atarku raatibu sunna kama ana alficla sunna yacni tarkiga marka waxa weeye laga tago cibaadadii qasdan looga tagaa waa sunne waxaa jirta sunna tarkiya wax la yidhaahdo markaa sidaas aawadeed qowlka saxiixi wuxuu yahay eh, jumcadu sunno qabliya ma leh laakiin sunna bacdiya bay leedahay sunna bacdiya bay leedahay sunnadaa bacdiyada ay leedahayna waa laba ragcadood ama waa afar ragcadood ama saxaabada qaarkood siday sameeyeenoo lixda ragcadood ah mar haddaan nebiga laga hayn calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu kaaftoomayaa siday markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey ama siduu marka waxa weye u amray ayaa lagu kaaftoomaya laakiin saxaabada qaarkood sida ka ansaxday oo ah lix ragcadood inay tukan jireen sida cali bn abi aalib ta noocaasi waxaa la odhanayaa iyadu sida marka ka fiicani waa sida sunnaha nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yahay waxaana dhici karta siday fuqahada qaarkood ay labada iyo afartaba labada xadiis u qaateen oo ay yidhaahdeen labadaba waa isku daraynaa labadii ficil ahaan uu sameeyey afartii u amray sidaasoo kale caliy bnu abi aalibna inuu ka fahmay oo uu saasoo kale u sameeyey ayaa dhici karta ama ciddii kale marka waxawa yani ay ka soo aroortay caynkaasoo kale inay sameeyeen ayaa marka lagu xambaaraya laakiin xaafid alciraaqi iyo wakhayruh waxay sheegeen nebiga calayhi salaatu wasalaam lix ragcadood inuu tukado jumcada ka dambaysa kama sugna laakiin saxaabada qaar waa ka asaxday baabka laba boqol iyo afar baabu istixbaabi jacli nawaafili fi lbeyt sunnayaasha in laga yeelo in la jeclaysanayo la sunnaynaayuu u baab yahay filbeyti guriga gudihiisa mid ku sugan mid ku sugan laga yeelo sawaa'un alraatibatu wahayruha waxaa isku mida sunnada raatibta ah wakhayruha iyo taan raatibta ahayn waa isku mid weyn oo sunnayaashii guriga in laga yeelo loo badiyo ayaa markaa fiican iyo walamri bitaxawuli lilnaafilati min mawdici alfariida iyo amarka la amraayo ayuu u baab yahay bitaxawuli in laga gaddoomo linnaafilati sunnaha daraaddeed loo gaddoomo oo laga dhaqaaqo min mawdici alfariida meeshii faralka lagu tukaday isla mawdica laftiisii aan sunne loogu kicin ee meeshii markaa la beddelo oo makaan kale lagu tukado aw ilfasli baynahumaa taxawulkay ku cadfan tahay ama amarka la amraayuu u baab yahay bilfasli xarfu jarki baan lala soo celinayn yani waxay noqonaysaa waa lagu cadfay kala gooyin marka waxa weeye la kala sooco faralkiiyo sunnaha la amrayo ayuu u baab yahay baynahumaa ay bayna alfariidati waannaafila faralkiiyo sunnaha la kala soocayo lagu kala soocayo bikalaamin hadal la hadlo lagu kala soocayo yacni waa saddex mas'aluu ku saabsan yahay kitaabka masalada koowaad waxay ku saabsan tahay sunnayaasha in guriga laga yeelo noocay doonaan ma ha noqdaane inay saas mustaxab tahay arrinka labaad waxay tahay naafilada inaan lagu tukan mowdici faralka halkii faralka lagu tukaday isla meesha lafteedii waa inaan markaa sunnihii loogu kicin ee la beddelaa meel kale lagu tukadaa ama hadal lagu kala soocaa oo la kala gooyaa oo hadal marka waxa la kala dhex dhexgeliyaa kaasaa marka waxa weeye haddaad doonto waxaad ka dhigtaa laba masale weeye in sidan la amrayo oo laba nooc ah iyo insaa la jeclaystay oo la sunneeyey haakada waxaa la doonayaa faralki sunnuhu inay kala socnaadaan maxaa la diidaya faralkii marka saa looga salaamad noqsado assalaamu calaykum assalaamu calaykum inuu islamarkiiba kaco allaahu akbar yacnii sunnihii iyo faralkii waxaaba la moodi karaa inay xidhiidhsan yihiin waayo rubama dadka qaarkood xataa inaynay maqlayn salaamad naqsigaaga marka fasli waa in la sameeyaa si faralkiiyo sunnuhu u kala socmaan ama meesha waa in laga dhaqaaqaa meel kale lagu sunaysta meesha in laga dhaqaaqo meel kale lagu sunaystana waxaa kaloo ku sugan yacni in la farabadinayo meelihii lagu tukanaayey lagu sujuudayey in la farabadinayo taasna waa ku sugantah waa faa'ida ukhra xadiidka kun iyo boqol iyo shan iyo soddon dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo siddeed iyo afartan can zayd bni thaabitin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaal salluu ayuha annaas nebigu waxau yidhi calayhi asalaatu wasalaam salluu ayuha annaas saxaabiga xadiiska soo wariyey waa zayd ibnu saabit zayd ibnu haabitna waxa uu ahaa min kutaabi ilwaxyi raggii waxyiga qori jiray buu ahaa nebigana waa u guri dhowaa marka qur'aan nebiga lagu soo rogo oo lagu soo dejiyo wuxuu odhan jiray udcuu lii zaydan zayd iigu yeedha markaasaa loogu yeedhi jiray markaasuu odhan jiray qor marka raggii qur-aanka ku sheeganaa buu ka mid ahaa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo hijrooday madiine yimi qaangaad ma ahayn zayd koob iyo toban jir meelahaasu ahaa waxaanu markaa nebigu madiine yimi calayhi salaatu wasalaam iyada oo zayd dhowr iyo toban suuradood qaybsan yahay ayuu yimi markii dambena waxa weye qur'aanka nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ka qaatay kulligii kala kulmaan alcard alakhiirana waa dhegaystay waa sababta cusmaan ibnu cafaan uu ugu daray raggu qur'aanka qoritaankiisa u saaray dhowrkii nin ee u dooray inay qur-aanka qoraan zayd baa ka mid ahaa zayd ayaa ka mid ahaa waatuu cabdullahi bin mascuud ku cawday maxaa aniga laygu dari waaye isaga loogu dara yacni bacdu alaxruf xoogaa isku khilaafsanaayeen baa jira nowcan maa marka waxa weeye siduu isagu qur'aanka nebiga calayhi salaatu wasalaam uga maqlee isagu u hayey ashyaada qaarkood ayaa dee qolyihii qoraya ku khilaafeen oo dee zayd wuxuu xaadiray alcardat alakhiira bandhiggii ugu dembeeyey qur'aanka waxbaa laga nasakhaya waxbaa lagu kordhinaya waxbaa laga dhimaya taasuu marka waxawan yani ogaa saas aawadeed ayaa waxa weeye markii xuruufdii ay isku khilaafeen waa kii lahaa markaa dadow hulluu masaaxifakum war masaaxiftiinna qarsada oo ku sameeya yaan laydinka wada gubinayn cabdullahi bn mascuud waa kii lahaa madaxnimo jacaylkama ahayn markuu leeyahay maaniga laygu daro ya qur'aanka nebiga kama wada qaadan cabdullahi bn mascuud laakiin zayd bnu saabit qur'aanka nebigu ka wada qaatay cabdullahi bn mascuud markuu sheegaayo wuxuu lahaa xafidtu sabciina suuratan toddobaatan suurado waxaan ka qaybay afka nebiga calayhi salaatu wasalaam dee zayd bnu saabit saa maaho toddobaatan keliya maahee kullu lqur'aan ayuu nebiga afkiisa kala kulmay ou ka qaatay sida kalena kolay fadaa'il u soo aroortay waa jirtaa oo marka waxaa mutacadid ah xadiiskan laftiisa marka waxaweye sanadkiisa nuunnudu ku jirto muxuu sheegaya afradukum zayd cilmu lfara'id waxaa idinku yaqaana zayd baa idinku yaqaana zayd bnu saabit ghazawaadki waa ka qayb galay wahaakada waayah qaala salluu ayuha annaas nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam salluu tukada ayuha annaasu dadow fii buyuutikum guryihiina ku tukada bayt buyuut baa lagu jamciya ama biyuut ama buyuut ba'da la godo ama la hoos dhigo labadu waa fasiix labadabana qur'aanka la akhriyey qiraa'adka sabciga ah qaarna waa hoos dhigayaan qaarna waa godayaan ba'da waa sabcada labadaba lagu akhriyey waxaa ka mid a ah shuyuukh iyo shuyuukh ayaa iyaduna la mid a ah. wahaakada cuyuun iyo ciyuun ayaa iyaduna la mid ah intaba qur'aanka waxaa lagu akhriyey fi sabca salluu ayuha annaas fii buyuutikum guryihiina gudahooda ku tukada faina afdala asalaati salaatu almar'i fii beyti ila almaktuuba fa ina afdala asalaati salaata ugu fadliga badani salaatulmar'i qofku salaaduu tukado weeye fii beytihi gurigiisa gudihiisa uu ku tukado ila almaktuuba marka salaadda faralka laga reebo muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu amrayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam in guryaha lagu tukado oo guryihii waa inaan laga madhnaysiin salaaddii ee qayb salaaddii ka mida ah waa in guryaha lagu tukadaa salaadaha sunnayaasha ana waxaa afdalaa in guryaha lagu tukado ahlucilmiga qaarkood waxay ka reebaan cumuumkaas salaadaha loo sunneeyey oo loo sharciyeeyey in laysugu soo baxo jamac laysugu yimaado badan taas waxa waa ka istisnoodana waa ka reebaan marka faralku wuxuu ku fadli badan yahay in masjidka lagu tukado oo jamaacada la yimaado jamaca markaa lala tukado laakiin sunnayaashu waxaa afdal ah in guriga lagu tukado saasa afdala ah. bal xadiis waxaa lagu soo wariyey tilmaamaya salaada sunnaha ah ee guriga lagu tukadaa waxay ka fadli badan tahay salaada masjidka lagu tukada ee sunnaha ah shan iyo labaatan derajo xadiiskana sheekh albaani waa quweynaya salaada sunnaha ee guriga lagu tukadaa waxay ka fadli badan tahay salaada sunnaha ee masjidka lagu tukado shan iyo labaatan derajo ayay markaa ka fadli badantahay xadiiska kun iyo boqol iyo lix iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo sagaal iyo afartan wa can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal ijcaluu min salaatikum fii buyuutikum wala tattakhiduuha qubuura nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ijcaluu ka yeela min salaatikum salaaddiinna wax ka mida fii buyuutikum guryihiinna mid ku sugan ka yeela walaa tattakhiduuha qubuura ha ka yeelina markaa guryihiinna ha ka dhigannina qubuuran qubuur ha ka dhigannina yacni mid qubuurta la mida siday uga maran tahay yacni salaadda iyo cibaadada iyo qiraa'ada iyo ay uga maran tahay eh, xabaaluhu saasoo kale qaar ka maran ha ka dhigna oo dee in lagu dul tukadaa mashruuc maaha mutafaqun calayhi waa la isku waafaqay bukhariiyo muslim baa isku waafaqay walaa tattakhiduuha qubuuran laba tafsiir baa ku jira tafsiir waa ka aynu sheegnay oo qubuuroo kale ha ka dhigina siday cibaadada khaali uga yihiin oo uga maran yihiin weji labaad waa lagu fasiray walaa tattakhiduuha qubuuran xabaalaha ka yeelina oo guryaha waxbaa ku aasina guryaha waxbaa ku aasina saana waa loo fasira laakiin labada tafsiir waxaa arjaxa ah atafsiir alawal tafsiirka hore arjaxa oo in laga tilmaamayo qaar qubuuraha shabbaha siday salaadda uga maran yihiin saasoo kale ha ka dhigna oo qubuuraha korkooda in salaad lala doonto lagu tukado laynooma sharciyeyn abaalihi in masaajida laga dhigto in lagu dul tukado ashyaada noocaasa waa laynoo diidiyey axaadiis fara badan baa soo aroortay oo diidaysa marka waxa weeye siday salaad uga maran yihiin xabaalaha oo aan xabaalihii salaad loola doonanaynin waxaan u jeednaa salaadihii daata rukuuc oo sujuud baynu ujeednaa salaadihii sujuudiyo rukuucda u saaxiibka ah baynu uga jeednaa waxaynu ka reebaynaa salaatuljanaazihi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dhacday qof dumaroo masjidka xaali jirtay oo dhimatay waa nebiga la soo ogeysiin oo goor habeena la aasay ayuu gabadhii waayey gabadhi meeda way dhimataa la yidhi oo waa aasna maxay soo ogeysiin weydeen waxay dhi yaa rasuulallah dee goor habeen bay ahaydoo waxba kumaanu soo ogeysiine waa aasna xabasheedii tusa buuhi waa la kaxeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la horgalay waa la geeyey geeyo waa tan xabaasheedii halkiibuu salaatu janaasihii ka baaqatay inuu ku tukado isagu ya ayuu nebigu ku tukaday halkaana waxaa laga qaataa qof muslima oo dhintay oo la aasay oo hore loogu tukaday in xabaashiisii lagu dul tukan karo oo salaatuljanaaso dib loogu tukan karo oo cidaan ku tukanini ay ku tukan karto hadduu cahdigu dhow yahay wakhtigii hadduu dhow yahay hadduu markaa dee zaman badani ka soo wareego uu yidhahdo markaysaga qabla siniin qof dhintay baan xabaashiisii tegayaa ku tukanayaa dee taasi ma soo arooriyo laakiin cahdigu hadduu qariib yahay waxa weeye inuu dib ugu tukadaa yani marka waxa weeye waa asal bay leedahay laakiin salaaddaasi daatu rukuuc wa sujuud maaha rukuuc iyo sujuud uma saaxibaha waa marka salaatuljanaazuhu waa ku bannaan tahay xabaasha culammada qaarkood saasay u itlaaqaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay kala saaraan qofka meydkii inuu aasan yahay iyo inuu marka aanu aasnayn weli aan la aasin qof maydoo weli aan la aasin oo naxashkii lagu sido inuu nebigu xabaalaha kaga tukaday ma dhicin laakiin maadaama salaaddu daatu rukuuc oo sujuud aynay ahayn nebiguna salaatuljanaaze uu ku tukaday marka salaatuljanaasenimo uun laga eegaayo xabaalihii walow qofku maqbuurba ha ahaado ha asnaadeen culamada qaar bacamimay amaba isaga qiyaas qaatay ama labada ishaleeshiyey oo yidhi waxa waye salaatuljanaaza waa ku bannaantay itlaaqan culamada qaarna waa tafsiiliyeenoo waxay yidhaahdeen maye ma qofku aasnaa mise ma aasnayna qof markaa naxashka saaranoo weli aan la aasin ahaa haddii qofku aasan yahay lama naqlin karo sidaa xadiisku usoo aroorayna weeyo yacni korkiisaa lagaga tukanaya laa ishkaal haddii qofku aanu aasnayne naxashka saaran yahay laguma khasbana halkan in lagu tukado labada suuro in laysaga qiyaas qaatana farqi muctabara u udhaxeeya oo kan waa la naqlin karaa meeshii la doonaa lala tegi karaa kaa xabaalaha lagagama tukan karay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen weliba xadiis la soo wariyena waa jiraa oo marka culamada qaarkood ay quweynayaan oo tilmaamaya salaatuljanaazaha in bayna alqubuur laga tukado yacni diidaya wuxuu ku saabsan yahay waxa weeye xaaladaasaa lagu xambaaray hadduu asaxo sheekh albaanina waaba saxiixinaya waa jayd ayuu odhanaya xadiiskaas laakiin salaadaha rukuucda iyo sujuudda u saaxiibka ah meel xabaalaah in laga tukadaa mashruuc maaha marka guryihiina ha ka yeelina mid xabaalaha la mido dee salaad saasoo kale uga maran yani saasoo kale markaa ka yeelina daakhilka qubuurta hadday tahay oo loo fasiro korka qubuurta waynu sheegnay haddii daakhilkeeda loo fasirana oo caynkaas la yidhaahdana kolley waa soo aroortay wax ka mida markaa inay dee yani waxa weye nebiyadu tukanayaan alambiyaa axyaan fii qubuurihim yusalluun waana soo aroortay xadiis markaa tilmaamaya qofka muuminkii inuu xabaasha gudaheeda ku tukado xadiiskan markaa muuminka sheegaya ibnu xibbaan baa soo wariyey culamada qaarna waa taxsiiniyeen marka kollay nunuuba ku sugan axaadiistaas axaadiistaa nunnun baa ku sugan xataa xadiiska markaa muslim saxiixa ku soo wariyey tilmaamaya in nebigu soo maray calayhi salaatu wasalaam cinda alkasiib alaxmar muuse bnu cimraan oo xabaashiisa dhex taagan oo tukanaya muslim saxiixiisu ku soo wariyey waa fii saxiixi muslim laakiin a'immadii qaarkood oo marka waxaan yani la wakhti ha waa cilleeyeen ya hadday bukhaari tahay iyo hadday khayrkii tahay iyo hadday axaadiistii muslim lagu qabsadayna waaba ka mid marka waxa nuunnuu kama madhna laakiin calaa kulli xaal kolay nebiyadu inay tukanayaan waxa weeye waa taasi waa sugan tahay yacni in sha allah sidaa markaa kolle qawiga abay ah tahay mm, oo xabaalaha ku tukanayaan laakiin salaaddaasi waa miday ku raaxaysanayaan sida a'immada qaarkood ay yidhaahdeen waa litaladud miday ku macaansanayaan oo ku raaxaysanayaan weeyaane tii laga sawaabinaayey ma aha ee sida ahlu jannaha wa yulhamuuna tasbiixa ka nafas tasbiixdaa lagu ilhaamiyaa sida neefsigoo kale oo tasbiixu iska soconayso dee ma aha marka cibaado laga sawaabinayo o laga ajar siinaayo ahlu jannaha ee waxaa laga tilmaamaya litaladud iyadu inay macaansanayaan oo ku raaxaysanayaan raaxadooda ka mid tahay saana looga yeelo yacni markaa cibaadadan salaadan ay markaa ku tukanayaan xabaalaha gudahooda waxay noqonaysaa uun markamarkaa taladudkaasay noqonaysa markay sugnaato waxay noqonaysaa uun yani raaxaysiga iyo taladudkaasay noqonaysa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk